sharafciheeda hohoyaday timaha daabidka ha ku nooloho ulmadu ka digriye cawiya subaho makadhumi cayaarahow kulmadu ka dikriye cawiya suubahow siya sharaf ciheeda hoyaday dadka ha ku noolo kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k nn weliyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa axad taariikh waxay ku aaseysan tahay kowda bisha oktoobar sanada qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah faahfaahino kala duwan oo kasoo baxaya qarax ismidaamina oo ka dhacay dalka turkiga magaala madaxdiisa iyadoo saacado uun kadib markii uu qarax dhacay kulankii baarlamaanka uu furmay oo aad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa dalka new zealand ra-iisul wasaaraha waddanka waxaa markaa laga sheegay cudurka covid nteen oo weli dunida qayb ahaan ku dambeeya waad degeysan doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa efeega ingiriiska oo baaraya qaradada gareen garsoorayaal horyaalka ingiriiska ka mid ah qodobadaasi kuwa nugu soo kordhaa warar gudaha iyo dibadda xubnihii joogtada ayaad degeysan doontaan ee markale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k nn jarin huruumaha ku loolama ku yidhaa gartaw allooya habeenku dhawrkayga qalaaw udhaon layga jarin huruumaha ku loolama ku yidhaa gartawa taladana qotadeedu dheera insha allah waan qaban qotadeedu dheera insha allah waan qaban taladana qandoode aan hawda ku hayaa taladana qandoode aan hawda ku hayaa qotadeedo dheera insha allah waan qaban qotadeedo dheera insha allah waan qaban haddii laysku keen qoray qalanjooyinanadehaddii laysku keen qoray oo aan qof isku leenahay wajla qosleedoonya adnaata qirahagele bulshada qorshaa jiraya qaababawaawy qararoo dambaan badan qaxariyo dhibaatana intaa way isdhexqaadaadduunyada qorshaa jiraya qaababawaawy qararoo dambaan badan qaxariyo dhibaatana koonteeda sheekada waan qaadi doonaa koonteeda sheekada waan qaadi doonaa qarqarsiiga ku jiido hawlaha ma qabna qarqarsiiga ku jiido hawlaha ma qabna qalanjooyinanadii haddii laysku keen qoraye qalanjooyinanadii haddii laysku keen qoraye oon qodisku leenahaye haddii laysku keen qoray oon isku leenahay wasla qosli doonna adna taaqiraha geli yeelaka ayaa iswadaarsaday heestaan ay ku luuqaynayaan fanaaniinta saalax qaasim naajiin iyo sidoo kale ibo maxamed waxaa eradaystan iskale abwaan cabdulaahi diiriye suuraan waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka k nn maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn cisiiya sharaf ciheeda hooyaday timaha daabidka haa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaco Shaduna kada qaybaha hore ee barnaamijka kulanka aan gudagarana dhegeystayaal aynu ku bilaabnaye xafiiska xiriiryaha guud ee qaranka ayaa rafaan ka qaatay xuknadii dhawaan ay markaa riday maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda gobolka banaadir ayaa dhowaan waxa ay xukuno kala duwan ku riday xubno mas-uuliyiin ah oo ka tirsanaa xukuumadda soomaaliya hay-adaha kala duwan ee dowladdan ka shaqeynayay kuwaasi oo dhageysiga dacwadooda ay socotay in muddo ah maxkamadda gobolka banaadir ayaana dhageysanaysay iyadoo heerar kala duwan ay soo martay dhageysiga garmaqalada kiisaska musuq maasuqa ee loo haystay eedeysanayaal iyagu markaa lagu soo eedeeyey inay markaa musuq maasuqeen hantidii ummadda iyo mas-uuliyaddii loo dhiibay intaa kadib waxay soo socotaba dhageysiga garmaqalka ugu dambeyn waa lasoo gabagabeeyey dhageysiga garmaqalada la xiriira musuq maasuqa ee xafiiska xeerarinta uu kusoo eedeeyey mas-uuliyiin ka tirsanaa xukuumadda soomaaliya ugu dambeyn dhowaan ay maxkamadda gobolka banaadir ku dhawaaqday natiijada rasmiga ah ee xukunada iyadoo qaar ka mid a ah lagu helay eedeymaha loo soo jeediyey oo la xukumay halka qaar kalena lagu waayey intaa kadib xafiiska xeeralinta guud ee qaranka qoraal ka soo baxay waxaa lagu yiri xafiiska xeeraryaha guud ee qaranka waxa uu racfaan waafaqsan qodobada markaa laba boqol iyo toban laba lix toban laba boqol xeerka eh, ciqaabta soomaaliyeed waxa uu ka qaatay ayaa laleeyahay markaa xukunada dhowaan riday maxkamadda gobolka banaadir oo ay ku dhawaaqday sideed labaatankii bishii sagaalaad laba kun labaatan kana soo baxay maxkamadda gobolka banaadir xafiiska xeryaha guud ee qaranku waxa uu si hordhaca ah u dhameystiray habraaca racfaan qaadashadiisa ee uu ka qaatay xukunada dhowaan la riday ayaa lagu yiri in qoraal ka soo baxay maxkamadda amaan iraahdee xafiiska xeeralyaha guud ee qaranka oo iyagu markaa racfaan ka qaatay xukunadii dhowaan ee riday maxkamadda gobolka banaadir lama ogaa in maxkamaddu ay aqbali doonto racfaanka iyadoo sidoo kale weli la sheegayo markaa inay xiran yihiin qaar ka mid a ah xubnihii markaa lagu waayay eedeynta ee usoo jeedisay xafiiska xeerlinta guud ee qaranka dhinaca kalena qeybo kamid a ah gobolka shabeellaha hoose waxaa ka socda howlgallo ka dhan al-shabaab iyadoo oo markaa qaar ka mid ah dadka deegaanku iyo ciidamadan iskaashanayaan oo deegaano badan ay howlgallo ka wadeen muddooyinkii lasoo dhaafay gudoomiyaha deegaanka lamber konton ee gobolka shabeellaha hoose maxamed maxamuud ayaa waxa uu markaa sharaxay muhiimadda ay leedahay in deegaanada laga ilaaliyo furimaha hore ee jiidda hore ee bannaanka magaalooyinka xilli uu sheegay in sanado badan ay dadka deegaanku iyo ciidamada dowladdu la dagaalamayeen al-shabaabka iyagu markaa uu sheegay inay amni dare ka geysan jireen deegaanada waa kan gudoomiyaha deegaanka lambar konton lambar konton waxa ay soo martay wax maalin walba lagu celcelinaya meehe dhibaato xoog lehed eh, in aa ku qasbanaano mar walba in tuuta a ku taagnaanna dhibaatadii soo martay in mar kale lagu celiba waxaa diidana eh, oo tuutaha ugu qaadana oo duurkan iyo hoodkaana ugu doorbidna anagoo arkeyno in magaaladaas seexo karno anagoo arkeyno in wax qawow ay isticmaali karno joodarigiina ay istuuri karno ah, waxaa ka doorbidne eh, dariiska inaa saaxiib la noqono labiska in dariiska uu noqdo dhiwaado iska qardajeex oo nolol iska cariiri ah oo eh, soomaaliya waxay tirahaa qarsanqalooc qarsanqalooc inaa ku noolaano waxaa kaliftay in amnigii magaaladaasaa ilaalino eh, hadda meesha aa joogno ceel iyo lbar lixdan inta udhexayso askari ah eh, xooga dalka ka tirsan inaan haddana maamulka hormuud u noqono xasiloonida deegaanka ilaalin waxaa noogu kaliftay eh, juhdigii iyo dadaalkii lagu soo bixiyo in argagixisada lala dagaalamo hadduu hal bacaad lagu lise hadduu noqdo khasaaro waayo Eh, ayadoo laga taxadirayo juhdigaas iyo dhallinyaradii iyo hogaanadii dalkan iyo dadkan uu soo dhinteen waxa ay kusoo dhinteen iyo qadiyaddii kusoo dhinteen ayadoo in la laciifiyo anagoo diideyna haddana waxay noo suurta gashay in hogaanka lambarkunta aan noqono runtii siyaabo kala duwanaa ku nimaadne argagixisadoo magaalada korjoogta argagixisadaha magaalada ayadoo canshuurka qaadanayso dadka dhibaata ku hayso falal amni darre ee eh, eh, ka jirto ciidamadii deegaanka iyo shacabkii markii siyaabo kala duwanaa laisaga horkeen awalu shay waxa uu eh, eh, maskax oo shabaab ahaan eh, laga bilaabo laanta buur ilaa lambar lixdan mhm. al-shabaab waxay ku dhiiranaysa in laami miinada ay geliso in dukaanka ee rabta lacag ay ka qaadan karto in awaamirteeda in deegaanka ay ka dhaqangelis in isugu dayda ayadoo duurka ku jirto magaaladeen ay joogin runtii in magaalada ay timaadeen way ka cabsana waxay ka cabsanaya ciidamada deegaanka markaas ku sugan in fikirkeedas eh, eh, ka abuurto ama fikirkeeda magaalada uu ka shaqeeyan waa isuudiyeysa markaasa waxaa dhacda allah naxariistay eh, gudoomiyihii degmada marka cabdulahi al axmed oo dadkan iyo dadkan eh, hogaan u ahaa ah, aatay in lambar conton ee noqoto eh, magaalo nadiif ah jawi nabtood ah xasilooni ah maamul leh kala dambeyn leh kala dambeyntaasaa ah, waxay ku timid in loo dhabar adeego wax walba riski runtii markaan ka soo waday deegaanka nambar konton a imaane reel nambar konton in ceelasha laga burburiyo in waxbarashada laga burburiyo in caafimaadka laga burburiyo ayaa waxay ku timid ka hor imaatanka al-shabaab ay ka horyimideen oo bulshada dagaalka adag oo shabaab ay la galeen dadkan xoolahoodayaa la qaatay oo giila isugu horeeyo lo-doodayaa la qaatay arigoodayaa la qaatay dooradoodayaa la qaatay hantidoodayaa la qaatay waxaa loogu sii daray wixii aas-aasiga u ahayoo noloshooda ceelashiyaa laga qarxiyey caafimaadkiyaa eh, laga burburi waxbarashadiyaa laga burburi waxaasaas loo galaa bulshada ninka ciidana wuu iska celinaa al-shabaab qoru wataa laakiin ninka shacabka in heerkaas lala gaaro waa waxa eh, keenta in magaaladii dhan wada ciidan ay noqoto dagaal toosee al-shabaab la galo shabaab laiska dulqaado markii dagaalka shabaab laiska fogeeye uu yaraan soddon kilomitr afartan kilomitr difaaca markii la geeyey deegaanka deegaan wuxuu noqday nabdoon xasilooni leh wixii kale oo oo deegaanka amni xumo yaryar wixii ka jirin waxay noqdeen wax la xaliyay oo isku dhammaaday deegaanka maamul uu yeeshay kala dambeyn uu yeeshay ciidankiiya wuxuu noqday ciidan isku xiran tiradii al-shabaab lagula dagaalamay tiro saddex jibaaruu ciidanka noqday ee dadka xoolahoodiyaa la qaatay beerahoodiyaa la guubay hantidoodii maalkoodiyaa la guubay waddo aysan ciidan noqonin ma u furnayn dadka qoryo wada qaateen nin neefkiisa geela a intuu aadaa wadada u furan keliya in ciidan uu noqdo uu kaa hor yimaado waay runtii annaga difaac waay waxaa ku jirno deegaano badan way naga maqan yihiinoo inaan weerar ku nahana labama isweydiinayso wakti dhowna deegaanadaas inaga maqan gacantaa lagu soo dhigaa balse hadda difaac waay waxaa ku jirno laga bilaabo lambar lixdan ilaa laanta buura waxaa ka difaacana deexdan weyna ujeedid bartamaheeda dagaalku wuxuu socdaa sideed san ilaa todoba san inta udhexaysa oo marna deexda laysku qabanayo marna mareeda laysku qabanayo marna wadadan dheer laysku qabanayo barwan waxaa ugu horeysa amniga oo la xasiliyo iyo nimankan argagixisado lala dagaalamo lambar labo nimankan argagixisada waxyaabihii ay keeneen iyo ceelalkii ay qarxiyeen in la soo celiyo waxbarashadii la soo celiyo caafimaadkii adeegii bulshada la soo celiyo runtii amniga waa xaqiijinoo heerkii loo baahnay uu taagan yahay weli asagoo lasii dadaalayo habeenkii loo taaganya maalintii loo taagan yahay cadowgiina waa iska fogeynoo deexda bartamaheeda aala geeyay hadda waxaa difaaca ugu jirnaa waxay magaaladaas carqalad ku ahay deegaanadaas carqalad ku ahay intaysan magaalada gaarin in duurkan lagula dagaalamo sale waxaan difaaca ugu jirnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuu ogsoon yahay dadka deegaanka lambar kuntan ilaa marko ilaa wadadan dheere isku xiriirisa afguy ilaa qoryooli ilaa buulomarer in ay fikirka shabaab ka horyimideen shabaab dagaal adag la galeen naf iyo maalina ay u horeen tusaale maanta meesha hadda mas-uulka ka lambar kuntan dagaaladii uu qaraaraya shabaab iyo dadkan deegaanka ku dhexmaray ilaa haddana dad hadafkooda in shabaab aan lasoo soo karin ee la dagaalamaan ah waay marna ka marna mar walba niyadda waxay ku hayaan in madaxweynaha garoonkaas lambarkonta uu kasoo degi doono arki doono bulshada baahiyahooda ciidanka na hogaamin doono haddina dagaalka shabaab loogu sii hogaamin doono ilaa jilib marke iyo gandarshi ee xeebtan dheer daadooga ilaa baraaw laga geey in al-shabaab laga safay doono waa aaminsanaya waxaa sugoona waay gudoomiyaha deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellaha hoose maxamed maxamuud ayuu ahaa oo isaguo ka warbixinayay howlgalla ka dhan al-shabaab uu sheegay inay ka wadaan qeybo kamid ah deegaanada lamarkontan hoos yimaada iyo meelo kale oo gobolka ka mid ah dhinaca kalena soomaaliya waxaa la filayaa inay markaa ka qeyb gasho isreebreebka koobka dunida ee laba kun lix iyo labaatan dalal badan oo afrikaan ah ayaa ku loolami doona sidii ay u heri lahaayeen fursad ay baal dahaba kaga geli karaan taariikhda kubadda cagta dunida gaar ahaan tan afrika taasi oo ah inay markaa fursad u helaan inay ka qeyb galaan koobka kubadda cagta ee dunida sagaal xul ayaa laga rabaa in guud ahaan qaaradda afrika ay kasoo baxaan si ay kaga qeyb galaan koobka adduunka ee sanada laba kun lix iyo labaatan iyadoo taa ay jirto soomaaliya xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaruhu muddooyinkii lasoo dhaafay waxay wadeen xulidda iyo isku iskudabaridka xulka qaranka ee soomaaliya ee la filayay inay markaa sanadaas soo aadanba bilaabaan inay ciyaaraan siraareebka koobka dunida ee laba kun lix iyo labaatan la filayo in dalalka afrikaanku kuwii usoo baxa ay ka qeybgeli doonaan ugu dambeyn waxaa si rasmi loogu dhawaaqay iskuwaadka ama safka rasmiga ah ee soomaaliya kaga qeybgeli doona koobka dunida ee laba kun lix iyo waxaa goolhayaal loo waday cabdiraxmaan mustafa maxamed iyo axmed mayow ibraahim halka daafacyada la xulayna ay kalayihiin ayman maxamed xaaji cabdiqaadir fahad maxamed cabdi maxamed cabdiweli cabdiraxmaan sadiiq cilmi axmed cabdulaahi maxamuud cali ciise cabdiqaadir suleymaan sayid abel gegli saalim cabdi waxay intan markaa ku loolami doonaan in loo xulay markaa safka dhanka iyo difaaciyada ah khadka dhexe waxaa la xulay oo soomaaliya uga qaybgeli doona xidigaha la filay reebkana ciyaaraan koobka adduunka ee qadka dhexe waxaa loo xulay cabdiqaadir siidow cismaan maxamed ciise ismaaciil cumar jaamac xuseen maxamed xasan maxamed aadan xaaji aadan cabdishariif weerarka waxaa loo xulay markaa soomaaliya inay u ciyaaraan sareebka koobka adduunka farxaan maxamed axmed ciise aadam abatari saciid xaaji maxamed awad cabdixaafid maxamed mahad maxamed bilaal mukhtaar cabdi axmed yuusuf maxamuud nuux iyo zakariya xasan dhammaan waa xubnaha la filayo inay markaa ka qayb galaan xulka qaranka soomaaliyana ku matalaan inay ciyaaraan kulamada isreereebka koobka adduunka ee laba kun lix iyo labaatan oo la filaya markaa dalal badan inay ku loolamaan soomaaliya waxay ku jirtaa group g ah, oo groupka waxaa ku wada jira dalal badan oo iyagu markaa ay ka mid yihiin algeria geni uganda mozambique botswana soomaaliyana qeyb bay ka tahay gruubkan waxaa laga doonayaa markaa xubnaha gruubkan ugu dhibcaha badan ayaa gudbi doona oo markaa u gudbi doona si toosa ah inay uga qeyb galaan koobka adduunka xubnihii kasoo baxa gruubkan g waxa ay markaa noqon doonaan inay markaa toos u aadaan koobka adduunka oo ay usoo bixi doonaan inay ciyaaraan sanada hadiise ay ku fashilmaan sida ay gebi ahaanba tartanka kaga hari doonaan soomaaliya waa fursad naadira ah oo markaan ay heshay haddii ay wacdaro ka dhigaan kana soo baxaan gruubkan ay ku wada jiraan guinea uganda mozambiq iyo botswana iyo algeria waxay markaa markii ugu horeysay taariikhda soomaalidu ciyaari doonaan koobka dunida ee la filaya in la qabto barnamijka kulankaad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal markan haddii aynu eegna dalka turkigana waxaa laleeyahay turkiga qarax ismidaamina ayaa ka dhacay oo qof nafti ayaa markaa fuliyey waxaana uu ka dhacay magaalo madaxda waddankaasi turkiga wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka turkiga ayaana sidaa shaacisay iyadoo baaritaano la faray hay-adaha amnigu inay ku sameeyaan waxaa lagu tilmaamay weerarka argagixisanimo ee ka dhacay waddankaasi turkiga labada ruux ee naftohaligaadayaasha ahaa ayaa geeriyooday iyadoo mid kamid ah uu ismidaamiyey halka midka kalena la toogtay waxaana markaa ku dhaawacmay laba ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska ee wadankaasi turkiga waana markaa qaraxii ugu horeeyay oo muddo kadib ka dhaca wadankaasi turkiga waxaana jirta in sidaas oo kale aada loo adkeeyay amniga dhismayaasha hay-adaha dowladda ee muhiimka ah ee ku yaala magaalo madaxda wadanka turkiga iyadoo oo baarlamaanka wadanka turkiga ay kulankoodii caadiga ahaa u furmay oo la filayo inuu ka qeyb galo madaxweynaha wadanka turkiga rajab dayib erdogan waxaa lasoo wariyey markaa in haatan la bilaabay durbaba baaritaano deg deg ah oo ku aadan in markaa sidii wax looga qaban lahaa arrintan inaysan soo noqon oo iyadoo ciidamadu markaa hay-adaha amniga la faray inay baaritaan dhaba sameeyaan si loo ogaado cidda fududeysay weerarkan siduu u dhacay in qorshihiisa waxa uu ahaaba ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan iyadoo oo markaasi weerarada sidaan oo kale ah ee turkiga ka dhaca inta badan la aaminsan yahay inay geystaan kooxaha turkiga kasoo horjeeda oo ay ka mid yihiin kurdiyiinta p k k iyo kooxo kale oo iyana dhib ku haya marka amniga iyo nabadda wadankaasi turkiga dhowr jeer ayay sidaan oo kale weeraro uga geysteen markaasi xubnaha iyagu fallaagada ah ee inta badan dhibaatada ka geysta qeybo kamid a ah dalka turkiga laba kun iyo lix iyo toban ayaa ugu dambeysay ayaa laleeyahay ankara markii ugu horreysay oo weerar qaraxa lagu bartilmaameydsado maalin uun kadib markii la filayay inuu markaa ka qayb galo furitaanka baarlamaanka madaxweynihii wadanka turkiga rajab dayib erdogan iyada oo markaa taasina ay keentay in aada loo adkeeyay amniga qeybo badan oo kamid ah magaalo madaxda wadankaasi ankara waxaana sanado kadib haatan lasoo wariyey in qarax ismidaamina uu ka dhacay wadankaasi turkiga sida muuqatana turkigu waxauu sameyn doonaa baaritaan dhaba ah, iyadoo oo baaritaanada natiijada kasoo baxdana la filaya inay la wadaagaan warbaahinta si loo xaqiijiyo arrimaha eh, haddii aynu eegnana dalalka caalamka hogaamiyaashooda waxay leeyihiin oo ay haystaan takhasusyaad kala duwan waxaynu eegeynaa qaar kamid ah hogaamiyaasha dalalka caalamka iyo waxyaabaha ay markaa barteen ama takhasuskooda u yahay shahaada ahaan darajada ay haystaan iyo cilmiga ay barteen haddii aynu eegno joe biden madaxweynaha dalka mareykanka waxa uu markaa bajular degree ka haystaa ee laleeyahay collejka ama macadka uu ka bartay taariikhda iyo siyaasadda oo kale yuun suuk yool madaxweynaha dalka kuuriyada koofureed isna waxa uu bartaa laleeyahay sharciga oo uu markaa master iyo bajularba ka haysto oo uu dhanka iyo arrimaha sharciga aada ugu fiican yahay inta badan waxay u badan yihiin laleeyahay madaxda caalamku dad bartay lowga ama sharciga wax loo yaqaano siri rimofosa ayaa kamid a ah madaxweynaha dalka koonfur africa asna low ayuu bartay laleeyahay sharciga madaxweynayaasha kale iyo xubnaha kale waxaa qeyb ka ah ra wasaaraha dalka hindiya narendra modi isna waxaa laleeyahay waxaa uu master ka haystaa culumta siyaasadda ama arrimaha siyaasadda uu aqoon badan u leeyahay rishid sunak masterkiisu waa m b a oo isagu waxa uu ka bartay sidaas oo kale shi jimpin madaxweynaha dalka shiinaha takhasuskiisu waxaa laleeyahay waa chemical engineering arrimaha ayuu aada u yaqaanaa emmanuel macron madaxweynaha dalkaasi faransiiska isna waxaa laleeyahay waxa uu takhasus ka ama u bartay public affairs waxa loo yaqaano arrimaha maamulka la xiriira olaf scolas hogaamiyaha jarmalkaasna low ayuu ka haystaa degree sidaas oo kale justin trudeau waa ra-iisul wasaaraha dalkaasi canada isagana waxau astaara leeyahay culumta cilmiga ama waxbarashada education ayuu bachelor ka haystaa waxaa kamid a ah dadkaasoo kale shahbaaz shariif ra-iisul wasaaraha wadankaasi pakistan oo isna arrimaha artska bartay iyo sayniska fomia kashira ra-iisaaraha dalka jabaan isna waxaa laleeyahy wuxuu bartay sharciga looga waxaa inta badan marka ay u badan yihiin madaxda caalamku kuwa iyagu bartay arrimaha dhaqaalaha sharciga siyaasadda iyo xisaabaadka iyo arrimo kale oo ay qeyb ka yihiin injineerinka iyo waxyaabo kale oo hoos yimaada weli barnaamijka kulanka ad degeysanaysaan k n socotaan saaxiibayaal aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii inaken iina keen dhintayyo waygu baahaye siduu i barkaday murdo kama bugto barrinsayo waygu baahaye haddaan ku bukaa may karta kartaa ku bukaa may bugsin bulshada kalgacal badhbaiga hadhe igu boob markan bidhaanka arko boqashada kalgacal badhbaiga hadhe igu boob markan bidhaanka arko yambadin warkee waxa inuu ballanaa iyombadin ballanaa dhegeysta buur baa kuu gudbana miyaad soo dhexi kartaa waxaa ku luqeynayay fanaaniinta cumar dhoole iyo maryam mursal waxa ay dhextaarka barnaamijka kulanka ka heeray warbixino kale iyo heese kale aana socda balse markan waxaad ku hawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale waxa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa axad taariikhduna waa kooda bisha oktoobar sanadka labada kun saddexiyo waa maalinta laba boqol toddobaatan iyo ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan sagaashan iyo kow cisho haddii aan laydmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadii labada kun sideedii tobankii ciidamo talyaani ahaa ayaa qarax miino oo baabuur lagu soo xiray lagula eegtay wadada warshadaha ee magaalada muqdisho maantaoo kalena sanadka markuu ahaa kun sideed boqol labaatan iyo toddobadii ciidankii ruushka ee hogaaminayay evan baskafej ayaa weerar ku qaaday magaalada yarefan ee caasimada dalka armeniya iyagoo soo afjareen kun sano oo ay muslimiintu maamulayeen wadanka armeniya maantaoo kale sanadii kunsagaalboqolsoddoniyolixdii faransiiska franco ayaa sheegtay inuu yahay hogaamiyaha dalka sbein sanadkii kunsagaalboqolafartaniyosaddexdii jarmalka ayaa weerar ku qaaday yuhuuddii deganeed denmark maantaoo kale sanadkii kunsagaalboqoliyolixdankii dalka nigeria ayaa madax banaanadiisa ka qaatay ingiriiska oo gumaysan jiray maantaoo kale sanadka markuu ahaa tii diyaaradihii dagaalka ee yuhuudda ayaa weeraray xarunta ururka xoreynta falastiin ee ku taalay dalka tunuusiya maantaoo kalena sanadkii kii hogaamiyihii ciraaq sadaam xuseen ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in wadamada shisheeye uu kala xaajoodo qabsashada kuweyt isla maalintaasina dalka kurweeshiya ayaa ku dhawaaqay madax banaanadiisa ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labada kun xukuumadda gambiya ayaa ku dhawaaqday inay ka baxayso maxkamadda dembiyada adduunka ee i c c oo xarunteedu tahay magaalada heeg markaan aan dibidin kugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha kaarsan barnaamijka kulanka k n n tahay luula nala socodsiinaysa xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhaca warbixinada kale barnamijka d n eegnadha marka la eego social media platformska ama aaladaha baraha bulshadu waxay noqdeen dunidan casriga ah kuwo markaa aada loogu tartamo loolankooda bandhigyadooda iyo sidoo kale dadka kugu xiran bafelowriska marka la eego kooxaha kubadda cagta ciyaara waxaa lasoo saaray tobanka kooxood ee haysta flowriska ugu badan marka la eego social platforms ama social media platformska aaladaha baraha bulshada ee qeybaha kala duwan isku dar dhammaan markaa ciwaanada ay leeyihiin dadka ku xiran real madrid oo horyaalka isbaanishka ka dhisan ayaa kaalinta koowaad ku jirta afar boqol shan toban milyan oo ruux ayaa ku xiran real madrid kooxda lagu magacaabo social media platformskeeda ama aaladaha kala duwan ee baraha bulshada haddii ay facebook noqoto haddii ay twitter noqoto instagram tiktok iyo dhammaan aaladaha kale ee baraha bulshada la isticmaalo barcelona oo iyana horyaalka spain ka dhisan ayaa kaalintaad ku jirta milyan oo ruux ayaa ku xiran kooxda barcelona social media platformskeeda marka la eego iyo ciwaanadeeda facebook iyo twitterka iyo dhammaan aaladaha kale manchester united oo horyaalka ingiriiska ka dhisan ama dalka ingiriiska ka dhisan ayaa ku jirta kaalin saddexaad milyan oo ruux ayaa ku xiran aaladaheeda kala duwan ee baraha bulshada paris st germany oo horyaalka liigwanka faransa ka dhisan ayaa afraad ku jirta milyan ayaa ku xiran oo ruux manchester city oo isla horyaalka ingiriis ka dhisan ayaa booska shanaad ku jirta milyan oo ruux ayaana markaa flowers u ah ama markaa raacsan ciwaanada aaladaha baraha bulshada ama social media platforms wax loo yaqaan chelsea oo london ka dhisan ingiriiska iyana waxa ay ku jirtaa kaalinta lixaad chelse waxaa ku xiran social mediada boqol labaiyo konton oo ruux juventus oo horyaalka saareada talyaaniga ka dhisan ayaa ku jirta toddobaad boqol toddobiyo oo ruux ayaa flowers u ah ama markaa la socda waxyaalaha ay soo dhigaan baraha bulshada liverpool oo ka dhisan horyaalka ingiriiska iyana sideedaad ay ku jirtaa oo boqol ruux ayaa flowers u ah ama ku taxan byr munichen horyaalka jerman ka dhisan ayaa sagaalaad ku jirta boqol koob oo ruux ayaa iyana markaa taabacsan oo flowers u ah lana socdo waxyaaba ay soo dhigaan haddii ay taageeryaal yihiin hadii kaleba arsenal ayaa tobanaad ku jirta boqol iyo afar milyan oo ruux ayaana flowers ee social media platformskeeda haddii ay noqoto facebook twitter instagram tiktok iyo dhammaan aaladaha kale ee la isticmaalaya baraha bulshada ugu dambeyntiina maanta waa kooda bisha oktoobar waxaa loo aqoonsan yahay dunida inay tahay maalinta caalamiga ee kafeega international coffee day waxaa markaa laga xusaa sanad weliba dunida markii la gaaro kooda oktoobar maalinta kafeega waxaa la aaminsan yahay in kafeegu kamid yahay waxyaalaha isticmaalkiisa marka la eego dunida uu yahay midka ugu badan ee markaa la isticmaalo waxaa lagu qiyaasaa maalin waliba dunida guud ahaan in laga isticmaalo laba bilyan oo koob oo kafey ah waa hadda maalintii oo qura waxaana markaa loo arkaa inuu yahay waxa ugu badan ee laga isticmaalo dunida si aad ogaato markaa waxay ka dhigan tahay waxaa laleeyahay dalka soo saara kafeyga dalka ugu badan waa brazil ayaa laleeyahay ayaa iyagu waxay markaa yihiin dalka ugu badan ee waxsoo saarka kafeyga ku hormaray waxaay markaa ku jiraan dalalka inta badan waxsoosaarkiisa uu ku badan yahay sidaasoo kale etoobiya ayaa bilowday ayaa leeyahay inay markaa abuur abuurkiisa sameyso si iyana markaa ay saarkiisa qeyb ugu noqoto dalal badan oo caalamka ayaana laga isticmaalaa oo guud ahaan dunida kafey dal aan laga isticmaalin waa yaryahay marka la eegana waxaa isticmaashaba sida warbixinta ay qoreyso in ka badan laba bilyan oo ruux iyadoo koobab laba bilyan ka badanna markaa la cabo bardheygii ama maalintiiba taasoo ka dhigan in uu yahay kafeyga kan wax ugu badan ee dadku ay isticmaalaan marka la eego waxyaabaha lagu qaxweeyo meelaha kale ugu badan ee laga isticmaalo sidoo kalena aadka looga isticmaalo waxaa kamid a ah dalalka carbeed iyo sidoo kale wadamo kale oo dunida kamid ah iyadoo noocyo kale duwan uu leeyahay kafeego markaana dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kala maanay ninkii cadowga kala gaabiyee gooyay xididkiisa ama guluf ku qaadiya dagaal looga helay guusha iyo kii gargaarka u noqdee siiyey garab buuxa soomaalidu inay kala garteen goortaan la ogaaye qof walbaa garaadkiisa hadalgabayna waa kii war wejiga labaad mar horaan baloog saarnay war mahabarshiishaadhimatay war shabaabo heesay waxay yidhaahdeen hurdi weyno hadhsan weyne xagga xasan shiikhna oga haraya xabaasha waar waxaa kaloo la yidhi soocon weyno joogsan weyne aadan xagge muusow noo raraysaawarwalikaalerey fidhiya wayney ka hawayney nafta garenow fiiriyaase war waxaa kaloo la yidhi wanku doonno kugu daale xagga deniyow noo diraysaa war waxaa kaloo la yidhi hari waayo joogsan waaye xaggee qoorqoor loo sitaayey war waxaa kaloo la yidhi axmed joogto tagi weyseeg goorma jubbaland fasaxay aryaanaha waxaa kaloo la yidhi cali eh. jawheer fadhi maahe gormaad eh. hiiraan xalli haysaa war kalamaanay war ma haysiine eh. guugal wuu sana jirsaday adduunkan waxaa la isweydiinayaa su'aalihii ugu yaa badnaa ee ay dadku weyddiiyeen waxaase ugu sii badnayd sanadkan la soo dhaafay kuwii la weyddiiyey waxaana ka mid ahay sideen uga badbaadi karnaa duqaymaha diyaaradaha halkay soo marayaan hubanta macawiisle iyo ciidamada madaxweynuhu goormuu ka laabanaya ilaa dhuusamareeb ceelbuur ilaa goormayn sii joogi doonnaa mustaqbalka bu'aala xagow ku dambay doonaa waxaase jiray su'aalahaasi qaybtood oo cabsicabsi loo arkay waxaana ka mid ah amiirka lacalla haddii la qabto muxuu sheegi doonaa xarakada shabaab haddii soomaaliya laga saaro intay ugu fududoo ku noolaan karaan raggii qaraxyada loo diyaariyey haddii qalab loo waayo siday wax u dili karaan iyo su'aasha ugu dambayso ahayd madaxda xarakada midkii la qabto muxuu la kulmi doonaa yahuusow goglaha maxay u weydii waayeen kuwii muslimiinta masaajida ku laaya caaqira halkay ku dambaynayaan waartolaba goblaha xaggaa laga galaa war xarakadu waxay war dhammeeyeen markii ay dhaheen hurdi weyne oo harsa weyne xaggi xasanow ku haraysa madawiinaag weliba erey inta joogtaan arligeenna hubka dhiga oo haysalaagina haddii kale hooy ways helaynaa aryaadhaha samigay waxa uu yidhi dagaalkiyo dardaargaala dadbaasgadaalkadabciyan dagaalkiyo dardaargaala dadbaas gadaalka dabciyan cabdullow waxaan ku soo xasuusta dadka baasoo dagaalka gadaal ka dabcinaye macawislaydii ceeldheer ka soo baxday waxay ku eedeeyeen inay sabab u ahaayeen xildhibaan xusul iyo xildhibaan yaasiin farey shiriyo badan oy tiriyeenna waxaa ka mid ahay xusul iyo xildhibaan farey miyaa ku xirmay xaaji rog war bulshadaan dharanayso cadowga maa la banneeyo haddaan bayd ku idhaahdo cadow sii burburaayoon wax u soo badanaynin oo godad ay barraxdeen iyo booraankuugu gasaysan barya waa la sugaayooo adigoo birta saarin boorka aad kicinaysiyo bootadaadi iyo dhaarta baqadaada darteed bartaas uu ku go'doomay baahi wuugu dhintaa baxsan maayo ileene waar weynay nimanka ma iska daynaysaanaan dinga kaxayne <laughs> deexaayo jilil ankisheeniya markii horeba biyaayi warkalamaanee waxaa la yidhi shaqooyin badanoo soomaaliya caan ka ahay waa burburan ilaa shaqo maahane halka shaqay soo waan idiin sheegi doonaa inta buburtay ee wax lagu helayn haddaan idiin sheego naxli disayner qabyaala driver qarax meker laaluush beyer geyn editor ben reporter iskudir rayter mashruuc teker tuhum believer soomaaliya ataker bulsho divider suldaan nominator colaad cambayner bob collector dacaayad deliver wanaag refuser danyar killer jago luuker ganacsi kolabsar qaran karashar xasarad balower iyo isnidaamin dairector waa cabdikuusa waxaad ka tagtay wadaniyad baanbaana warwarkaa ku soo boodina halka shaqee soo hartay waa xoraynta dalka qof kastana waa u tahay oo shahaado iyo shuruudo adag iyo rekomendation uma baahna miya ubow xildhibaanta miina lagaama rabo miya xitaa barbosa laguma weydiinayo war fonti barfoyf ama lagu qaybinaya cabdikuusaw nacamleey remover maynka dar wayt aryamadeeyow anaa ku daraahe arrimuhu ah yaa ahaan eh. ma ahaasay ahaa jireen eh. arrimuhu eh. ma ahaasay ahaa jireen dagaalka waa lagu wada jiraaye iyagaa iswaalow waan toobi waaye shabaabkii war galay iyo weerar joogta waana lagu wadayaa ilaa iyo waaweynka loo tago waana looma kala hadha hayaay hayaay hayaay ka soo kacay hayaay hayaay shabaabkiyow hayaay xubintii kaalmana ad maqlayseen guud ahaan waa inagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka ka inood kala socoteen kulmiyey anigoo cabdiciis ciidbaarada barnamijka kala socodsiinaya cabdiraxaan kiisaafar sameynaya gabagabada barnamijka waxaan kaga tegay heesu ku luuqeeya fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi heestii beaniraad mare intaan barnaamijka lamida ku kulmi doona nabaadiin haynahay aqalku ridaayo marka lama dul saare ramaadkiyo ramadgeel nin maalay kaa raacayaane ma noqoto kunka gaari waaya anna waan israacshayo iyadiya qurdadamba xalay baan riyaaqo ruuxaani iitimi raadkeeda buraye anigio raxmo qura ayaa rubisla joogane yeelalawdun moodaha ada adduunyada ani wayga taagte geed buu ku raarmo rees gaari waaye waqtigu imaro iga mataaro adana imasidaye ragsama lahaysiyo ma laysku riixa la reebay dunidwax dhambaan baafaadoon wucla orod ku daalon raacdeeyey gabadhee dantaa ii run sheegte raganimo mawayne rusheeo dadla badda oo isrogiyo biyo horaar ka joogaan baygu roga wareegsane arimi ciida ramiyo mansilula raqsideedii fuushane nacabkay rideeyo mansaraxan maroodiya musiiqaygii moode raxligiyo kitaabkiyo ratubtiyo qur-aankii wan ku raysan waaye rabbi lagama quuse way i wareente